fiican wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal oo xilligan oo kale idaacadda kulmi aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo talaadaha taarikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha janaayo sannadka labakun labaatan iyo afar qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha somalilan oo heshiis uu ku biicinayo qayb ka mid ah badda soomaaliya la galay etoobiya madaxdii hore ee dalka soo maray oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay heshiiskaas kuna tilmaamay inuu yahay waxaan la aqbali karin baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiirada oo goordhow kulan degdeg ah ka yeelanaya heshiiskaasi muuse biixi iyo abiy axmed qodobada kale aad barnaamijku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona dood xooggan oo weli ka taagan xubnaha cusub ee baarlamaanka puntland tobannaan ruux oo ku dhintay dhulgariir xooggan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka jabaan iyo hoggaamiyaha mucaaradka kuuriyada koonfureed oo lagu dhaawacay weerar loo adeegsaday toorey qodobadaas wixii kale nugu soo kordho xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ayaa soo saar halkan idinkala socodsiinaya adrixmaankiisa ayaa farsameynaya mar keliya ogaal jira waa jaraa'id qiima leh muugaha jidkii bara jabadkii la soo maraye jaraa'idkii male ma ogaa jidkii baraa jabadkii la soo maraye waa nabad jidka noloshu waa nabad noloshu waa nabaad wadayada jira sidadii horey u jiraysaadayada jira sidadii horey u jiraysaa

odayadaa la wadaajamay cadaf jiriin ayaa yimi qaar kalluun jillaabiyo qaar susoo jidmariyo jirida hawdhigaayo waxaan shiriin ku doodaa ma afku ku jarayaa wadayada jira sidadii hore u jiraysawadayada jira sidadii hore u jiraysa wadaajamay cadow jiriir ayaa yimid qaar kalluunji laabtiyo qaar susoo jidmariyo jirida haw waxaan jirin ku doodahaa ma afkuu ku jarayaa badayada jira hore u jiraysaa badayada jira sidadii hore aan intaasi ku dhaafnay istaas waxay daafurtahay barnaamijka ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho macaamiishu qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg markale kusodhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore barnaamijka ayaan guda waxaan ku bilaabeynaa warkii ugu hadalheynta badnaa tan iyo shalay gelinkii dambe markii uu soo baxay in magaalada adis ababa ee wadanka etoobiya ay heshiis ay ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaana heshiiskaasi la sheegay in uu daaranaa amaba uu quseeyey in etoobiya ay hesho qeyb ka mid ah badda soomaaliya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu dhankiisa uu sheegay in heshiiskaas uu la gaaray xukuumadda etoobiya ay dano weyn ugu jirto somalilan oo ay ku heleyso ictiraaf sidoo kalena waxa uu sheegay in abiy axmed iyo dowladiisu ay kala shaqeyn doonaan sidii ay somalilan eh, ictiraaf ay u heli lahayd sidoo kalena doodeeda loo horgey lahaa golaha eh, midooda afrika waxaana sidoo kale jirta in etoobiya dhankeeda sheegtay in heshiiska ay la gashay somalilan uu yahay mid taariikhi ah oo ay dana badan ay isku dhaafsanayaan inkastoo etoobiya aysan sinaba u xusin in somalilan ay aqoonsanayso amaba arintaasi ay si dhow ugala shaqeynayso balse heshiiskaas adis ababa ay dhinacyada ay ku gaareen ayaa dhanka kale waxaa lagu tilmaamay in uu yahay mid mugdi ah sidoo kalena ah, taariikhda soomaaliya Eh, aanan u wanaagsanayn marka la eegana somalilan sidoo kale barmadow ku ah balse muuse biixi dhankiisa waxa uu ku doodayaa in uu ka eegay dhanka danaha somalilan sidaas ay tahayna uu etoobiya u saxiixay ilaa iyo labaatan kilomitir oo badda soomaaliya ah in ay adeegsato maadaama ay leedahay ciidamo badda ah oo kumanaan gaaraya oo etoobiya ay dhisatay sidoo kale waxa uu sheegay in ay saldhig milatary ay sidoo kale ay siiyeen ama ay awood u siiyeen in ay dhulka soomaaliyeed soomaaliyeed ay ka sameystaan somalilan uu sheegay inay ka caawin doonaan dhanka tababarka ciidamada muuse biixi ayaa hadal uu ka jeediyey kadib markii uu heshiiskaasi uu dhacay waxa uu yidhi waxaa inoo farxada oo laga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo etoobiyaba sidii ku heshiinay ku qoran halkan in annaguna aanu ogolaano labaatan kilomitro badda ah iyaguna markaaba ay aqoonsadaan qaranka soomaaliya dowladii horeysa ay noqon doonaan marka lasaxaashiiska bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo sanadkii uu kow yahay waxaa noo nasiib wanaaga inaanu kala seexanayno eh, memorandum of understanding dowladda federaalka ethoobiya saa ogtihiinbaa qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra-iisul wasaaraha etoobiya federaalka etoobiya waxaa uu naga codsaday inaynu wadagalno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii iyo mariska ahaa meel ay degaan innaga somalilandna waxaynu in badan etoobiya iyo qarankaba weydiisanaynay in laynoo aqoonsano qarannimadeenna oo muddo badan maqlay waxaa inoo farxada oo laga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo etoobiyaba sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in annaguna aanu u ogolaano labaatan kilomitro badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan oo ay qaranka soomaaliya dowladda horreysay ay noqon doonaan marka nasaxaashiiska ciidamada labaatanka kilomitr ee xeebta ee ciidamadooda aynu ogol ahayn degaan ciidamadoodu waa liis waa kero maaha dhul la siinaya bilaashna maaha waxaa u arrintaasi inay tahay mid labada dalbowdana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo layska kaashado oo dhan innagu waxaanu leenahay badii etoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar dhan waan laga ballanqaadeen insha allahu berbera waxay ka mid doontaa dekedaha ay etoobiya soo marayso wixii ay soo dejinaysa qayb ka mida ah. kolba intii aynu horumarayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya ra-isul wasaaraha insha allahu dhowaan inuu noqdo etoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee somaliland aqoonsada annaguna aan noqono dalkii u horreeyey ee isma ogolaada labaatan kilomitr oo badan iyo wxakiisa aad iyo aad boo mahad kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo ka hadlayey heshiiskii isafgaradka ahaa uu sheegay in iyaga iyo somalilan ay gaareen taas oo uu qeyb ka mid ah badda soomaaliya uu ku iibiyey abi axmed hore waxa uu sheegay in in ka badan boqol milyan oo ruux oo ku nool gudaha etoobiya aysan suurgal ahayn in ay badla-aan ahaadaan eh, taas oo loo fasirtay in wadamada ku hareereysan sida eh, waa jabuuti suudaan soomaaliya iyo eritrea oo dekadu dekadahooda leh sidoo kale nabad leh in ay qasab tahay in uu qeyb ka mid ah uu qaab xooga uga qaato balse waxaa si weyn loo hadalhayay tan iyo markii uu hadalkaas jeediyey abiy axmed in meesha ugu nugul ama ugu dhow ay tahay soomaaliya inuu damaacin karo khudbad uu markaas ama hadal jeedin uu markaas sameeyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka arrintaasna uga hadlayo ayaan idiin soo gudbinaynaa laakiin dowlad intaasoo kaleeta markaad dhagaysto marka warbaahinta dowladda etoobiya iyo madaxdeeda iyo siyaasiyiinteeda unfortunately nasiib daro soomaalidana way ka mashquulsan yihiin oo ayagaa isku mashquulsan ama qabiil qabiil ama deegaan deegaan ama kooxay iskugu mashquulsan yihiin ay isku bursanayaan social mediaha iyo meel walba nacaraad iska jaahiliya oo qabali ah oo raqiisay ku mashquulsan yihiin markaa laakiin si carefula taxadar la u dhagaysato isteedmatyada soo baxaya warbaahintooda doodaha ka dhex socda qoraalada ay samaynayaan inkasta hadda ethoobiya hala aysan jirin ayada nafteeda isku maqan tahay is hayso oo shalay tigreegii la isugu tegey maanta haddana mucaaradii dowladda dhexe is haystaan beri laga yaaba inay tu kale ay timaado laakiin damaca markaa dhagaysatay walwal ku gelinayo waxaa ka mid a ah in la leeyahay waxaan rabnaa etoobiya waa dowlad boqol labaatan milyana ah. waa ma waxay dhaheen inaan helno choice ma aha khiyaar ma aha inaan inaan access bad helno waa option maahay dhaheen waa waa necessity waa waajib waa daruuro inaan helno marka waxaa la yidhi hadday tahay arrin tijaaro ah haddaba jabuuti ay dekedeeda isticmaalaan oo ganacsiaan u isticmaalaan dekeda ah, eritrea isticmaalaan oo ganacsiaan u isticmaalaan inkastay xoogeeda ay isticmaalaan midda jabuuti dekedaha soomaaliya ganacsi ahaan inay u isticmaalaan oo ay eh, eh, eh, access u helaan dhibaato ma leh laakiin waxaa la raadinaya waxaa waaye markaad maqasho access markaa maqasho oo kelmaddu isku wada jirta waa ciidankiia ku jira waxaa waaye meel base military leh oo ciidan marines ay degaan oo ay dowladdaas marka u dambaysana ayada ay yeelanayso waaye waxaa meesha ku hoos jiraa marka markaad maqasho lagu yidhaahdo boqolabaatan milyan nation aan naguma filnaa la yidhi dekeda jabuuti waxaan kala soo degayna ka badanaan u baahannahay waxaan u baahannahay wax annaga aan leenahay marka su-aasha markiiba soo degdegaysa waxaa waaye dee afar dowladoodoo bad leh unbaa etoobiya daris la ah, ah waa suudan waa eritrea waa soomaaliya waa jabuuti xaggee loo socdaa marka yaa waaye waddanka baylaha ah oo la rabo in la qaato e, e, dekadiisa dhanka kale heshiiska ay somalilan iyo etoobiya ay ku gaareen aadis ababa waxaa si adag uga haday uga hadlay madaxdii hore ee dalka soo maray haddii ahaan lahaayeen madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal iyo kuwo kale oo siyaasiyiin oo xilal kala duwan kasoo qabtay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee soomaaliya kahor xasan sheekh maxamuud waxa uu ku tilmaamay heshiiskan in uu yahay mid guracan oo aanan sinaba loo aqbali karin qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku yidhi heshiiska damaca guracan ee etoobiya ku doonayso dhul iyo bad ka tirsan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu muujiyey dareenka xoogan ee shacabka soomaaliyeed waana mid mudan in aan la dhayalsan khatarta eh, ka dhalan karta haddii lagu soo xadgudbo madaxbanaanida iyo midnimada dalkeena heshiiskan waxa uu baalmarsan yahay shuruucda dalka iyo xeerarka caalamiga ah iyo kan midooda afrika waxa uuna dhaawac ku yahay wadajirka iyo xasiloonida dalalka gobolka sidaas awgeed waxaan cadeynayaa in cid kasta oo ku lug leh ay gelayso eh, taariikhda ay ka gelayso taariikhda baalmadow qaadanaysana mas-uuliyadda cawaaqib xumada ka dhalan karta dowladda etoobiya waxaan ugu baaqaynaa in ay ka waantoodo damacan guracan oo wiiqaya heshiisyadii isdhexgalka bulsho iyo iskaashiga heer gobolkaas oo ay as-aas u ahayd ilaalinta madax banaanida iyo dowladnimada shucuubta gobolka si waafaqsan xeerarka gaarka u ah dal kasta iyo shuruucda caalamiga ah waxa uu sidoo kale hadalkiisii raaciyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay deg deg ugu istaagaan gudashada waajibkooda qaran ee ku aadan xadgudubka ka dhanka ah madax banaanida iyo gobonimada dalkeena anigoo xasuusinaya guushii aynu ka gaarnay kiiskii dacwadda badda ee nagala dhexeeyay kenya uu saldhig u ahaa qaraarkii dhaxal reeb ee uu soo saaray baarlamaankii sideedaad madaxweynaha jumhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waxaa waajib ku ah ilaalinta midnimada dhowleed badeed iyo ummadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana la dhowrayaa go-aamada masiiriga ah iyo tallaabooyinka qaran ee u qalma jiilasheena dambe ayuu hadalkiisii raaciyay waxuuna kusoo gebagabeeyey dadka soomaaliyeed shacab iyo mas-uuliyiinba waxaan ugu baaqayaa in aynu u midowno qadiyadan halista ah innaga oo meel iska dhigeena kala duwanaashaha iyo khilaaf kasta oo dhexdeena ah una midoono ilaalinta baddeena dhulkeena iyo sidoo kale ummadeena waxaa sidoo kale arrintani si adag uga hadlay oo cambaareeyay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed kaasoo isagana qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku yiri heshiiska sharci darrada ah ee maanta ta ay wada gaareen ra-iisul wasaare eh, ra-isul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha somalilan wuxuu xadgudub ku yahay madaxbanaanida dalkeena wuxuuna ka hor imaanayaa qawaaniinta adduunka dowladda etoobiya waxaan ugu baaqayaa in ay ilaaliso daris wanaagga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal waxaana ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan in ay u midoobaan ilaalinta midnimadooda karaamadooda iyo kheyraadka dalkooda ugu dambeyn dowlada federaalk soomaaliya waxaan ugu baaqaya ayuu yiri madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed inay arrintan kasoo saarto go-aan deg deg ah oo cadeynayo mowqifkeeda waxa sidoo kale e, waxa uu sidoo kale uu yiri waxa ay kala socoto heshiiskaas sharci darada ahna waa inay bulshada u cadeysaa dowladda ra iisul hore ee soomaaliya xasan sheikh waa xasan cali khayr ayaa isagana ka mid ah mas-uuliyiinta si adag uga hadlay arrintani waxaana isagana qoraal uu soo saaray uu ku yidhi waxaan si xoogan u cambaareynayaa heshiis waa heshiis kusheega ay aadis ababa ku gaareen ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee somalilan muuse biixi cabdi kaas oo ah xadgudub weyn oo lagula kacay qarannimada soomaaliya etoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo daris ah oo kala mudan isxaq dhowr iyo waxwada qabsi ku dhisan is-ixtiraamid ama is-ixtiraamidda qarannimada eh, labada wadan waana wax aan la aqbali karin in addis ababa ay maanta ku tallaabsato qaadashada ama ay ku tallaabsato qaadashada qayb ka mid ah biyaha soomaaliya haddii aan nahay madax iyo shacabba waa in aanan u midownaa ka hortaga tallaabadan ay etoobiya iskugu dayeyso qabsashada qayb ka mid ah biyaheena sidoo kalena lagu tirtirayo mabaadi'dii lagu as-aasay ururka midooda afrika gaar ahaana qodobka afaraad farqadiisa b marna ma aqbali doono ficilka noocan oo kale ah ee mugdiga gelinaya jiritaankeena waxaana ugu baaqayaa dowladda itoobiya in ay ka laabato arintan oo ay ilaaliso nabadda xasiloonida iyo sidoo kale darisnimada wuxuu kusoo gabagabeyey hadalkiisa xasan cali kheyre madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan usoo jeedinayaa in arintan si deg dega ah ay uga bixiyaan jawaab u qalanta ayna u diyaargaroobaan wixii falcelin mideysan ah oo loo baahnaan karo madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta midnimada dhulka iyo badda soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaare eh, maxamed xuseen roble oo ra hore ee dowladda soomaaliya ayaa isagana arintani si adag uga hadlay waxaana uu yidhi waa wax lala yaabo aadna looga xumaado ficilka ay ku dhaqaaqday dowladda ethoobiya kaas oo xadgudub cad ku ah qarannimada soomaaliyeed sidoo kalena xasilooni darro ku abuuraya gobolka geeska afrika ilaalinta gobonnimada iyo siyaasadda qaranka soomaaliyeed waa mas-uuliyad dastuuri ah oo dadka soomaaliyeed ay u wakiisheen dowladooda ficil kasta oo halis gelinaya mabaadidaas waa in ay dowladu ka qaado ama ka qaadato tallaabo cad oo u dhiganta falka ay ku dhaqaaqday dowlada itoobiya go-aanada masiiriga ah ee taabanaya madax banaanida qaranka waa in aan meel uga soo wada jeesano islamarkaana ka hortagno damaca itoobiya ay ku dooneyso in ay ku baabto qayb ka mid ah dhulka iyo biyaha soomaaliya taasoo ah dhaxal ay leeyihiin ubadkeenu waxa uu kusoo gabagabeyay hadalkiisa isagane waxaan rajeynayaa in xukuumaddu ay qaadato go-aan u qalma ficilka xadgudubka ah ee kasoo yeeray adiis ababa dalka soomaaliyeed waxaan u rajeyneynaa in ay muujiyaan isku duubni xilligan adag ayuu kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa ra hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooblow isagana ka mid ahaa mas-uuliyiintii sida adag uga hadlay heshiiskii shalay adis aaba ay ku gaareen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaana sidoo kale arrintani si adag uga hadlay dhammaanba shacabka soomaaliyeed eh, gaar ahaan intooda isticmaasha aaladaha baraha bulshada kuwaas oo muujinayay in ay aada uga xun yihiin sidoo kalena ay tahay waxaan la aqbali karin sidoo kale shacabka somalilan ayaa intooda badan aragtidooda arintan ka dhiibtay iyagoo sheegay inay si weyn uga soo horjeedaan muuse biixina uu khiyaano qaran uu ku kacay waxaa xalay kulamo degdeg deg ah laiskugu yeeray golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka soomaaliya oo la sheegay inuu ka hor hadlayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana dhowaan ama goordhowlba la filayaa in baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba ay kasoo baxaan go-aano ka dhan ah heshiiskaasi aadis aaba ay dhinacyada ay ku gaareen kalfadhiga ay yeelanayaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa ka warbixiyey iyo ajendayaasha looga hadlayo xogeyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulle kulanka maanta waxa weye waa kulan deg deg ah oo isugu yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee baarlamaanka kaasoo runtii eh, kolley madaxweynaha hadaljeedin uu ka samayn doono khudbad uu kula hadli doono ama uu kaga codsan doono aqalka baarlamaanka ama golaha shacabka iyo aqalka sare runtii intaas ayaa ilaa haddana soo gaartay wax kaloo faahfaahinoo dheeri runtii hadda aan bixin kara ma jiro markaa kadibna sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xeerarka u yaala labada aqal ayaa waxaa la raaci doonaa habraacyo iyo nidaamyo waxa uu madaxweynaha soo jeediyey iyo runtii khudbadiisa waxay ku saabsan tahayba markaa kadib unbaa faahfaahin laga bixin doonaa ilaa hadda intaan ogna wuxuu ahaa kulan degdega kaasoo uu ka yimid codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda islamarkaasna uu soo mariyey guddoonka labada aqal taasoo oo fariinta ay sidaa ku gaartay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hadal jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda uu kaga hadli doono runtii xaaladaha soo kordha ee dalka wax intaa ka badan oo faahfaahino runtii aan hadda hayno farsamo yaqaana ahaan ma jiraan waxaan sugi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo kulankaas oo maanta dhici doona islamarkaasna madaxweynaha jamhuuriyadda uu kula hadli doono baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markaas kadib ayaan ogaan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo hadalka madaxweynaha iyo waxa uu daaran yahay inta ka horeysana waxaan farsamo ahaan kolley annaga aan diyaarinay kulankaas siduu u dhici lahaa waana gaarsiinay dhammaan xildhibaanada iyo iyo howlwadeenada intaa keliya ayaan kor ogahay waxaan rajaynaynaa eh, insha allahu tacaala in eh, shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guud ahaan iyo gaar ahaan golaha ay kaga bogan doonaan uu madaxweynaha soo jeedin doono iyo waxa ugu talagalo khudbadiisa maanta kaasi wuxuu ahaa xogeyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulle oo ka warbixinayay kulanka deg deg ah ay goordhow ay yeelanayaan baarlamaanka soomaaliya iyadoona labada aqalba ay si wada jir ah kulankani uga qeybgalayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudne uu khudbad uu ka horjeedin doono waxaana laga dhursugayaa oo dhammaan shacabka soomaaliyeed ay ka dhursugayaan go-aamada kasoo bixi doona kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya iyo kan baarlamaanka soomaaliya oo la filayo in ay soo saaraan go-aamo ay si adag uga soo horjeedaan ee tallaabadii shalay ay ku dhaqaaqeen ra-iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweyne muuse biixi taas oo aadis abe ku gaareen heshiis lagu beecinayo ama lagu iibsanayo qayb ka mid ah biyaha soomaaliya waana arrin ay si adag uga soo horjeedaan una mideysan yihiin dhammaanba shacabka soomaaliyeed isla qodobkan qeybaha dambe ee barnaamijka aragtidiina ayaad ka dhiiban doontaan sidaad u aragtaan weli barnaamijka ogaal aad dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya duqeymaha sii socdo ama sii kordhaya ee israel ay ka geysanayso marinka khaza ayaa waxaa soo warinayaa in ay ku geeriyoodeen ilaa shan iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah kuwaas oo ku geeriyooday weerar ay yahuuddu ay ku qaadeen waa weerar dhanka cerka ah xaafadda la yiraahdo deer albalaah oo bartamaha magaalada khaza ku yaala ama ku taala waxaana halkaasi ku geeriyooday ilaa iyo shan iyo toban ruux oo falastiiniyiina sidoo kale ugu yaraan afar ruux oo falastiiniyiina ayaa waxa ay ku geeriyoodeen daanta galbeed halkaas oo ah ama ka mid ah meelaha uusan dagaalku ka soconaynin balse rasaas ay ku fireen ciidamada israel ayaa la sheegay in dadkaasi falastiiniyiinta ay u geeriyoodeen waxaa sidoo kale jirta in mid ka mid a ah maxaabiista falastiiniyiinta ee u xiran isra-el lasoo wariyay inuu geeriyooday kaasoo noqonaya kii toddobaad ee xabsiyada isra-el ku geeriyooda tan iyo markii uu dagaalku uu bilowday bishii oktoobar toddobadeedii waxaana koox u dhaqdhaqaaqda falastiiniyiinta xiran ay sheegeen in ninkaasi qaab shirqool ah loo dilay ama maxbuuskaasi falastiiniga ah in eh, shirqool lagu dilay waxaa jirta in tirada dhimashadu ay haatan ay sii cagcageynayso ilaa iyo laba iyo labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiina eh, halka dhaawacuna uu lixdan kun oo ruux uu ku dhow yahay dhanka jabaan duufaano ku dhuftay qeybo kamid ah wadankaasi iyo dhulgariir ka dhacayba waxaa la sheegay in tobanaan ruux ay ku geeriyoodeen ugu yaraan soddon ruux ayaa lasoo wariyey inay ku geeriyoodeen dhulgariir xoogan oo ku dhuftay bartamaha wadanka jabaan iyadoo loo dabaaldegayo sanadka cusub waxaana ra-isul wasaaraha wadankaasi fomino kajida uu sidoo kale uu ka digay in ay dhici karaan khasaaro intaasi ka badan isagoona dadku uga digay in ay taxadar xoogan ay sameeyaan waxaa jirta in dhulgariirkii ugu dambeeyay ee ku dhuftay qeybo ka mid ah waddankaasi jubaan cabirkiisa lagu sheegay inuu ahaa toddoba dhibic lix cabirka dhulgariryada iyadoona eh, sidoo kale lasoo warinayo in jasiirada la yiraahdo ama meel u dhow jasiirada eh, noto peninsula uu halkaasina sidoo kale laga dareemay astaamo muujinaya dhulgariir waxaana jirta in haatan dadku ay taxadar aada u xoogan ay ku jiraan sunaamida ku dhufatay qeybo ka mid ah wadankaasi jabaan iyo sidoo kale dhulgariir dhowrgariirkanba waxaa la sheegay inuu yahay kii ugu khasaaraha badnaatan iyo bishii march laba kun markaas oo dhulgariir iyo sunaami iswata la sheegay in ay ku geeriyoodeen dad lagu qiyaasay sideed iyo boqol oo ruux iyadoona sidoo kale dadka qaar xilligaasi la waayay raq iyo ruuxtana waxaana haatan wadanka jubbaan oo idil si weyn looga hadalhayaa dhacdadani iyadoona sidoo kale gurmad degdeg ah loo fidinayo dadka ay waxyeeladu ay soo gaartay kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan dhismooyinka burburay dhanka kuuriyada koonfureedna waxaa si weyn looga hadalhayaa weerar loo adeegsaday toore oo lagu qaaday hogaamiyaha mucaaradka ee wadankaasi waxaana la sheegay in weerarkani uu ka dhacay eh, magaalada eh, dekedale ee koonfurta ku taala ee buusan la yiraahdo lee g miyang ayaa waxaa haatan uu ku jiraa cisbitaal ku yaala gudaha wadankaasi iyadoona xaaladiisa halkaasi lagu dabiibayo ninkani waxa uu si dirqi ah ugu guuldaraystay doorashadii ka dhacday wadankaasi kii iyadoona haatan weerarka lagu qaaday loo adeegsaday tuurey waxaana la sheegay in ruuxii weerarkaasi ka dambeeyey gacanta lagu dhigay waxaana boolisku ay sidoo kale ay sheegeen in ay baaritaano ay wadaan ninkan ayaa waxaa la sheegay in uu waqti xaadirkan uu ololo xoogan uu ku jiray sidoo kalena qaar ka mida ah taageerayaashiis ayaa hareero socday muuqaal laga soo duubay goobta ay wax ka dhaceen oo muujinaya dhaawaca ninka u geysanaya ee hogaamiyaha mucaaradka ee kuuriyada koonfureed ayaa baraha bulshada qabsaday iyadoona dadku ay si weyn u hadalhayaan master lee waa kontan iyo sagaal jir waxaana uu door weyn uu ku leeyahay siyaasada wadankaasi iyadoona loo arko in uu yahay ninka labaad ee ugu muhiimsan ama ugu shacbiyada badan wadankaasi marka laga tago madaxweynaha waxaana sidoo kale jirta amaba e, weerarkan lagu qaaday ku gadaaman doodo badan oo la xiriira maadaama uu mucaarad ahaa in muxaafadku ay arintani ay ku lug yeelan karaan balse booliska ayaa laga dhursugayaa kadib markii ay baaritaanada ay wadaan ay soo gabagabeeyaan weli ogaal aad dhegeysanaysaan markan dhanka xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleenta afar labaatan ka saa qormooyinka sheekooyinka ayaa ku dhegeystaan dhegeystayaal wadajir xubeed waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo waliba salma xasan cabdulle waayaa salmaay waxaanu ku bilaabeynaa hadalheynta afar labaatan ka saacaadka loo hadalhaya dinan ku bilaabno madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxa uu kulan uula qaatay eh, ra-isul wasaaraha wadanka etoobiya ra-isul wasaare abiy axmed waxaana ay ku heshiiyeen in somalilan ay ogolaato in la siiyo etoobiya ama wadanka etoobiya in eh, la siiyo labaatan kilomitr oo bada taasi oo eh, beddelkeeda dowladda etoobiya waxa ay aqoonsan doontaa qarannimada iyo weliba dal maamulka somalilan sida warka soo baxday xukuumadda abiy axmed markaynu eegno ra-isul wasaaraha dalkaasi abiy axmed iyo weliba madaxweynaha soomaaliya ayaa heshiiskan ku kala seexday magaalada adis sida ay qortay warbaahinta dowladda etoobiya iyadoona qoraalkaasi uu si toosa ah uga soo baxay xafiiska ra wasaaraha wadankaasi abiy axmed arintan ayaana ka soo aadaysa iyadoo ra-iisul abiy axmed uu kal horeba wacad ku maray in dowladdiisa ay si walba ay ku raadi doonto bad ay leedahay etoobiya ee sidoo kaleetana markaynu eegno mas-uuliyiin ayaana ka hadlay arintan madaxweynayaashii hore soomaaliya haddaba sheekh shariif sheekh axmed wuxuu facebookiisa kusoo qoray hadalkan wuxuu leeyahay heshiiskan sharci darada ah ee maanta ay wada gaareen ra-isul wasaare abiy axmed iyo weliba hogaamiyaha somalilan wuxuu xadgudub ku yahay madaxbanaanida dalkeena wuxuuna ka hor imaanayaa qawaaniinta adduunka ayuu leeyahay sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed wuxuu leeyahay dowladda etoobiya waxaan ugu baaqayaa in ay ilaaliso diris wanaaga iyo weliba xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal sidoo kaleeto waxaan ugu baaqayaa weliba shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay isugu yimaadaan ilaalinta midnimada iyo karaamadooda weliba kheyraadkooda dalkoodana ay ilaashadaan sidoo kaleeto madaxweynihii hore ee soomaaliya ee maxamed cabdulaahi farmaajo isagana waa uu ka hadlay arintan wuxuuna shaaca ka qaaday in ay dowladda soomaaliya ay talaabo rasmi ah loo baahanya inay ka qaado sidoo kaleetana aysan macquul ahayn biyo soomaaliya ay leedahay in etoobiya la siiyo sidoo kaleetana eh, markaynu eegno kulan degdega ayaa maanta waxa ay yeelan doonaan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya kaasi oo go-aan adag loogu gaarayo heshiiska la sheegay inuu eh, ku dhex maray magaalada sababa eh, somalilan iyo weliba maamulka abi axmed bulshada soomaaliyeed ayaana ka dhowrsugaya go-aanka xukuumadda soomaaliya ay ka qaadanayso heshiiska ka dhacay magaalada sababa waayaha dhanka kale tana dhegeystayaal haddii nu eegnana kulan xiise badan ayaa waxa uu ku dhex doonaa tuulada ciyaaraha ama garoonka staadium muqdisho maamulka galmudug iyo weliba ee eh, ciyaartooda maamulka jubbaland kulan xiise badan ayuu noqon doonaa galmudug kulankii ugu dambeeyay hal dhibicii ay qaateen hirshabelle ay barbare la galeen kulanka labaad waxa la ciyaari doonaan jubbaland jubbaland markii ugu horreysay ciyaari doonaan tartankan xil ciyaareedka markaynu eegno marka waa kulan xiise badan halka kulankii shalayna gobolka banaadir oo iyagu sanadkii ugu dambeeyey ku guuleystay tartankan ayaa waxa ay guushooda ugu horeysay ay ka gaareen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadalleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka ah gormada ugu horeysa dhankaygana waxaa lagu bilaabay sida tan nolosha waxay u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maareyn lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaada iyo farxadaada inta aad nooshahay nolosha waa safar ee maaha meel loo socdo maaha in la gaaro dhammaadka nolosha ee waa ku raaxeysiga iyo ku noolaashaha deganaan marka si degan u qaado wakhtigaaga oo dhammi noloshu waxaa ka buuxa caqabado laakiin caqabadaha loloma jeedo in ay naga adkaadaan ama ay naga burburiyaan balse waa imtixaan xagga rabbi ka yimid waxaana mudan in aan ku samirno ee aan isxoojinno noloshu waxay ku saabsan tahay helitaanka ujeedadaada isweydii maxaa lay abuuray maxaa la kulmi doonaa markaan dhinto ayaa lagu soo gebgabeeyey qormadan waayahay salmaayo ugudabeetay qurmada ugu dambeysa dhankeyga lagu bilaabay sidatan tan waxaa leeyahay saaxiibtinimadu maaha qofka aad muddada dheer is taqaanaan saaxiibku dhabta ah waa qofka ku yimaada ku dhaha aniga ayaa garabkaaga taagan ficilna ku cadeeya ama ficil ahaanna ku cadeeya ka faa-idaysa waqtigaaga si fiican u isticmaal waqtigaaga dib waad u aqrisan kartaa qoraal ama buug laakiin adduunka ma jirto nidaam ama sistem oo dib kuu soo celin karaya wixii ku dhaafay haddaad u baahan tahay noloshaada horumar ka gaartid wax ugu weyn noloshaada aad horumar ka gaari kartid waa inaad dadaashaa wanaag ku beddel xumaan kasta doolcadeynta mar waliba way wanaagsan tahay sidoo kaleetana mar kasta oo aad noloshaada horumar gaarto sidoo kaleetana waxaa horumar gaaraya saaxiibadaada mar walbo noqo qof aad iyo aad u wanaagsan ayuu qoraaga qormadan yahay sidaasi kusoo gabagabeeyey waxaynu kasoo xignay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed cabshir guud ahaan dhegeystayaal xubinta bandhig warbaahinta bulshada tan ayaa kusoo gabagabeynaa nool kulanti xarigeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ahaa barnaamijka ogaal idaacadda kulmi magaalada muqdisho nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan guurdhow waxaan eegi doonaa oo aan fursad idiin sii doonaa in aad aragtidiina ka dhiibataan sidaad u aragtaan heshiiskii shalay addis ababa ku dhexmaray somalilan iyo etoobiya kaas oo muuse biixi madaxweynaha somalilan uu sheegay in etoobiya uu ka iibiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya Eh, sidaad barnaamij ku maqlayseenba mas-uuliyiin kala duwan oo haatan xil haya iyo kuwo xilal kala duwan hore uga soo qabtay soomaaliya iyo arrintaasi si weyn uga hadlay waxayna ku tilmaameen in ay tahay mid aan la aqbali karin sidoo kale go-aamo adag ayaa laga filayaa goordhow golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya iyo baarlamaanka soomaaliya bal adinkan aragtidiina sidaad u aragtaan ayaad nala wadaagi doontaan balse markan kusoo dhawaada kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay baarlamaaney eh. sanadkii hore eh. ayaa iskuulkan dambaysay xaalka ka warrama warba waxba lama socotaana waa hurudaaniine eh. xildhibaanadii puntland la soo xulay la dhaariyey waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo adna hogoldaaysiyo nimca lagu heshiis yahay kiin loo hagaage noqoloha weyahay kii noo hagaagee noqoloha weyahaywarbawsanadkan khayrkiisa lahayni siiya war ma haysaaniine xaalad buntland jiqi weeye war bashiiroo ku dayaa dhihi jirtay jiq weye maka hayna haddana ayaay war bashiirow sheekadu ma waxay maraysaa gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guur uraayaaryawaaqlo waxaad ka tagtay gartakii wax garada logaysan jire war cabdulow garta buntlandkee timirkaa lagu celiyay miyaad leedahay haangiya ruubyahaan iskaga taarantay horta waran reedkana geydhinagatay war buntland ma taqaaniine marjac loo laabto arrimaheeda xaliyee leedahay war kalemaanay weligii warka waa dhex aradhaaniine gudoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka buntland isxaaq axmed wuxuu yidhi aniga madaxweyne deni waxaan isku fahmi weynay dadka uu soo qoraya liisku noo soo bandhigay sababtoo adadaanaan ah aan weligaya arkin oo aan u qalmin inay buntland maamulaan ayaa ka buuxa buntlandna sidii koonfur galbeedaan ijoyle oo wariyoo nagatay warmaday warkaaga dhexgalin reer buntland ku fahmi maayaanniine guddoomiya wuxuu yidhi madaxweynaha waxaan ku idhi hadda madaxweyne waxaanaad soo qortay buntland ma qaadi kardho mana xamini kardho kadibna inta baxay baan telefoonad dansaday buu yidhi kabacdina xogayii guddiga intuu soo qabtuu yidhi dhaariyow ku dhawaaq tagtay ayaa ku tabay maa ka dhacday gurbaan kasandeer ka dheeli doonahe war dulbaanma garabkaa kugu jira baa layidhi ama gacalka ku hayo kastoo wax saxiixa iyo bow maanta waa rabaaye musharaxiinta madaxweynaha puntland waxay yidhaahdeen xildhibaanada hadda deni soo qortay doorashadooda ka qayb-geli mayno asad yaanoo hadlayna wuxuu yidhi siddeedda janawari hoolka doorashada aadmayna hadda guriga deni baa laysugu imaanahayaa warabwaan qaasimada koor wuxuu yidhi siigada dhacaysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaandheer u baxa siibasha u xigiye ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaa waar waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaa saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaama qaar lagu sigtaa jiray warbau buntland garan maysaan in ormeedayada xallisatee waan soo socdaa kudhe waxna waan sidaa labadhe samiir yeesha weligiin soomaalay ha fuduudaan bashiirow siyaasadu haddii lagu sarqaamo dhibay keentaahe waxaan maqli jiray sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka waayo war cabdulla waxaa kaloo la yidhi sirigta godlaan weydaye ka saalugtayo sabiga ka kacaysa maleel sadaal wuxuu bixinayaa horseed horseed sahankii anbaday waradabuntland cidlaga hadal wuxuu ka qaadi kardhaa ma jidhee hadda madaxweyne dani hawshiisa waa iska wataa ciidan wuxuu soo duldhigay baarlamaanka odaygii ugu daaweynana wuxuu yidhi shir guddoonka noqo sanadkiina magaalada kale ciidan soo dhigeen baa la leeyahay hadda anigu waxaan quustay goortaan arkay siyaasada madaxweynaha sidaa waagtahay hadda madaxweynihii horuu dhaliili jiray war waxaan yaabay markii cabdiwaal uu yidhi madaxweyne deni waa fiican yahay talada ha loo dhaafo sababtoo ah jiritaanka soomaaliya qarannimaduu tiir u yahou yidhi warkaas runtii samayleray ilma haddii aawsho waayaan edeermu waayaan war anugu waa riyoodee wuxuu ku yidhi reer buntland maruu la doodaayey damacaygu waa dhaafsan yahay doorashiyo boobe inaan dumiyo maantiiyo inaan dib ugu soo laabto labadaa dariiqiya idin kala doorta aryaa mucaaradka denina waxay dhaheen anna waa riyoode eh. waxaad shalay diidaneed asaagaa laguma dayo naw riyadiinu been weeye eh. waxba kama jiraan weeye warnimio gardarra ma fiicnee eh. musharaxiintu waxay diideen doorasho qofii ocodda inay dhacdo xildhibaanadii lasoo xulini waa diidan yihiin maxay rabaan marka war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur hadda kahor wuxuu yidhi waa laysoo weeraray miyuu yidhi warraysal wasaare ciidanku waa ciidankaanya miyuu yidhi uubadii laygu eedan jiray hadda wa aragtan inaan badbaadiye ciidankii kabaha lagu duugay laga sabrimaa muyuu yidhi war dad falanaatiin waxaasoo dhan anugu idinma sheegin idinmana dirsane xildhibaanku wuxuu yidhi haddii aad aragtaan meel doorasha ka dhacayso ciidamo aad u fara badan laysugu keenay doorashadaasu xalaal maahan hal booliyan idig xalaala ma dhash ma ula jeedaa waan walla weynay doorasha iska diidayaa ku dagaashayaa waa yeelkadiinni warba waaqlow kula yaabamayo kulaylka goja cadaawelka gubahaye hadda buntland arrimeeda waa xallisanaysaa eh. kundayo buntland kundayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi how ninkii wanaagsan weligiis wax fiican waa la ninkii wanaagsan weligiis wax fiican waa la warsadaa warkalamaana gugi tegay waxa lagu gartaa garoowe iyo bariyo isu goodiiyo goojacadde iyo goodoo ciidan galay iyo gafur duubta quustiyo guulihii isxigay iyo warbashiiroo heystaada koobi waayo hadda kahor waxaa la qaaday qaaday barxadda gees ma diirna garowe baylah ma ahan buntland qof waalan ma ahan war xildhibaanadana leeyahay deniyaa soo qoray horta kabtan ayuuma ku jiraa warba kuwa mucaaradkaaba daawud xanfar baa ku jira aryaadhaha kalemaanay somalilan war kama haysiine ajna aadan dhakhtar waxay tiri war abdilla waa aryaadhaha iyo somalilan idinka warramaya si ay isu qabadsiin kadhaa aryaa bashiirow amba kadha'aan kaa dhegaystow hayaha igajooga adna aadan dhakhtar waxay tiri maamulada soomaaliya ka jira madaxweyne xasan shiiqaa xukuma haddii annagana madaxweyne muuse biix madaxyaanna xukuma cid kasto soomaaliyana lamadaas madaxweyne wixii ay gaaraan ay ku gowracan yihiin ununkuna raalliyaan ku nahayoo waa ku qanacsannahay heshiiskay kala saxiixdeen war cabdulla waxaan hubaa adna inaysan unuka dhihine halkaa aad iskaga fiiri waaadni hadday madaxweynihii federaalka aqoonsatay goonaystaagi miyay ka tanaasushay warbawaaqla war mahaysa markii buntland goonaysu lahayd hadda miyaana dabamaryanaysaa nin aryaa bashiiro war ma haysada baahashu beriga waxay maraysaa aan heshiinno aan wada hayno nawal cabdulla waa sidaad u sheegtee dad israacoon kala raysan karin runtii waa inaga ah, war saas maya meeli moolmudaayaamirjantiyo qaryi wayteeka ahle warmadejoog markii somalilan laga soo taxilay buntland waa ku soo dhowaysay war kalemaanay war ma haysaane shalatii ka dhacday waa la yaabay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan aagga iyo jahjaaxa war waxaa la yidhi al-shabaabka nugulow galmudug lagugu naaf kafeeye nagnagtiyo sidaad waxu rabtana hawshu may noqone nasab kuma muquuniyo awood nuuca aad tahay naxli kama xishootida markaad nabadda shaashayday nalkaagaa shabeellow ku damay oo nuxus galay naftaa kugu takuurane haddaad nuuxsa kari weyday nasiibkaagii aragtay adoo nolol ku waaraynin dhulka hayskusii nabin bulshadu kaynacdaa tahay doraad dhiiranayda shalay diiricsanayda maantana ku daabaarto dambaa ku rusheegte warwaaqla waxaad kaloo ka tagtay dayna eh. ruuxi qaadaba eh. daynbaa u yaale eh. weli digaashadiiniyo dawdhaafyadiini u dulqaadan mayne hanagu daaline samire weligiin kalemaanee warka waad rabjisaan sidaad waalantihiine waxna ladiima sheegi karoo warkaan aad iga boobteene duqayn xun ayaa jeexjeexa iyo aagacaad ku qabsatay nimankii khawaariij ahaa ciidamaduna jeey ka soo galeen kabtaydii maaragtay aa ka raacday caad xaggiisana waa isaga huleeleen baa layidhi haraagihiina daba joogaana layidhi ciidanku saacadaha soo socdana caad bay gelayaana layidhi hadda waxa tuuto dulufa iyo cimaamad biibta geed saaranna waa la yaabaa layidhi gorgorow adigaan warhaynoo dhulkaan aad ka hadlaysa annagaa kaaga dambaynaye laba dhagar qabo inay miino duugayeen la sheegayaa la qabtoo gacanta lagu hayaa mid kastaana wuxuu sheegay magacii waalidkii ula baxay iyo kii shabaab ula baxeenoo afgarashada ahaa horta anigu waa yaabeen qawaariijtu ilmaha ay magacyaha u bixi hayaan iyaka maa dhalay waa sida fakarka looga bedelaba magacana looga bedeliwhadda magacii hore waa ridoomiye leeyihiin war kuwa maxamed la yidhaahda ayaa intay ka bedelaan ay u bixiyeen abuuqudaama iyo kowhay u qadaamayaah warkalamaanay warka waad iga boobteene duqaymada iyo dagaallada socdaay waa badan yihiin deegaanka oo dheegle gobolka shabeellada hoose iyo gobolka bayba waa lagu duqeeyey amiirro badanna waa tawafeenoo lugtay taageynaa la yidhi warba mudug baa kula dagaalamaysaaniine hadda shabeelladana maxaa idin geenahaya warbashiiroo mudug iyo shabeellooyinka wax lagula dagaalamayo waa shabaab eh, hadda daacish maahan naw war shabaabka haddii lala dirirayo maxaa daacish lagu dhaafay daacish ciidanka puntland ba hadda ku filan war kalamaanay hayamaday ma laysu soo galay war adil bilaayibilaayiku marohayta gobolka banaadir oonay koonfur galbeed ciyaartooydii oo galab tunfooda isdara doonaan ka dambe hedhegay wal dheegdhaayay wal arig annagadu doonta tan koonfur galbeeda mis muqdishuu wal arig goroonkii dhama aysan goradaasaan reer koonfur galbeeda buuysabeen warmadayow ciyaaruhu waa hoomiya aweeye ama idinla rugmataade buda buda lankitabar doronga warkaas lin sheege na warmadayow garoonka miyaa qabsateen warba madayo kubadda cadaan iyo madow warmaday warkiisa been ha u maleenine taageerayaashiis ilaa buurhaka bay ka yimaadeen weedow xataa waxba kuma harin war farxaanow adiga laftirkaagaan war hayne taageerayaashii galbeed ee weedow ka yimid waxaa la arkay iyagoo hortuman garoonka injineeriiriso ekisstadio koonis birtama eshabaga birtama eshabaga wariiriyow baale waliidhiyaawley dhugunso yaleeri warmaday war mahaye haddii idin tiriyo magacyada ciyaartooyda koonfur galbeed deerow keerow madeeyalow isku aamow aliyow madnuur bukurow isaaq aliyow iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan war bislo magacyadanaad tirisay anigu yaabay ma soomaaliba warwaaqlow goowdhan bakayle dabgalbaneed buriitoorile waraabe iyo adagoo waagle eh soomaali ahaan iyo warya warba waxaa kadlaysan garan maynee ciyaartiinaa sheegaysaaniin hadda buntland ma ragi qaadacday war bashiirow hooyo ilmaheeda qaadacday miyaad ku faanaysaa war bashiirow waxaa la yidhi shiikh tuuga shandhal xagareeba haddii la arko waa aqarusamaan warba hooyada haddii carruurta ku caasido dan bay uga tegaysae kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qeybka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya qeybihi ugu dambeeyay barnaamijka ayaan soo gaarnay qaybta ugu dambeysa ee barnaamijka inta aanan soo xirinna waxaan dhageystayaasha fursad u siin doonaa inay aragtidooda ka dhiibtaan siday u arkaan heshiiskii shalay addis ababa ay ku gaareen madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya oo qayb ka mid ah badda soomaaliya lagu iibsaday haddaba dhegeystay wixii waqtigan ka dambeeyo taleefanada idaacadda ayaad soo wici kartaa si aad aragtidaada noola wadaagto soo dhawaada markan dhegeystaha ugu horey qad ku jira ayaan soo qabanaya halo dhegeyste ah, soo dhawow saaxiib magacii halkaa joogta magacaygu waa cali cabdulaahi xasan oo hay cali ow oh, haye soo dhawow bal aragtidaada ku aadan eh, heshiiskaas eh, shalay adisaabo ka dhacay ehm, heshiiskaas horta waxaan u arkaa heshiis burcadnimo ah. waa gartay ehm, dowladda soomaaliya iyo dowladda ethoobiya weligooda isdoodoon haayeen waa gartay soomaaliduna waxay ku maamaadaan afar aada weyn marka waxaan dheeraay dowladda soomaaliya heli ho waxa ay heli karto mm. dowladda etoobiya kula kacdo hadday wadahadal qaado weydana shantaas haawaad iska dhinaay aada weyn waa maasantaa saaxiib aragtida waa kaaga mahad celinaya kale isagana khad ku jira ayaan eegayaa balse uu aragtidiisa uu inoola wadaago waxaana qodobkeena dooda uu yahay Eh, sidee u aragtaa dhegeyste heshiiskii adisaababa shalay somalilan etoobiya ku dhex oo ay somalilan ay sheegtay qayb ka mid ah badda soomaaliya in ay ka iibisay etoobiya dhegeystahaas qadka ku jiro qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale xiga ayaan isagana fursad siin doonaa halo dhegeyste wcalaykum salaam waraxma soo dhowo magacii halkaa joogto shamsay aragtidaa soo koob wax lala yaab walaalkay wax wanaagsana maa marka waxaan leehay biyo intaynu kasoo galna la iska moosaa etoobiya aan iska moosna aana u haddii madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo saay aanaba ka yeeli lahayn balse maamul goboleed laga yeeli maan maanle marka waa laga soo horjeedaa dowlada soomaaliyana waxaan ku qanacna inay kasoo saarta aan ugu rajeeya insha alla aada umaadsantaha walaal eh, dhegeystaha kale qad ku jira soo dhawo dhegeysta haye bal aragtidaada soo kog waa eh, maaqsantay kulley mosambiki iyo somaliland eh, warar saf yeerayo kule eh, war wanaagsan soomaaliya maaha iyadoo maanta aan ka dooreyno xasan maxmuud in war wanaagsan uu kasoo hor oo ka horjeediyo baarlamaanka haddana ma jirto meel anaga aan kaga aqbanayn ethoopia ethoopia waa wadanka sooma qof soomaaliya markaa weydiiso wadanka ugu necbaya waa ethoopia marka in ethoopia xitaa saacib baa la noqon waxna wanaagsan maaha badeen idhowkanana kulley maanta waxaa rajeynayaa in siyaasiyiinta soomaaliya Eh, heshiiskaas inkastoo ay gashay somalilan oo aanan la aqoonsaneyn eh, caalamkana u arko inay tahay qayb ka mid ah soomaaliya haddana wax uun waa uu ka hirgeli karaa miyaa isleedaha hadda maya horta maamul goboleed waaye waxaa eh, warqada saxiixa wax la sheegayo inkastoo wararka qaar mucaaradka ay leeyihiin in xasan sheekh uu kulug lahaan karo haddana taa macquul gal maaha xasan sheekh annaga itaalia aan ka aragnay bilawgii iyo sidoo kenya ula dagaalamay waxay ahayd nin dal jaceyl u ka muuqdo marka wax hadda oo kasoo naasa caddaahaya ma jiri doonaan etoobiya xoogaa waxay raadinaysaa janis dibadda ay ku hesho sida cabdiraxmaan cabdiskuurba u ka dhawaajiyey laakiin waxaa loo baahan yaha waxay tahay in soomaalida sidii sii hore looga dhidhiyey sana looga dhidhiyo hmm. hal meelna looga soo wada jeedo aada mahadsantaha etoobiyana hortag lagu sameeyo waa saaxiib dhegeystaha kale khad ku jira soo dhawo aada waa Eh, sidoo kale saaxiib magaca halkaa joogta cimraan waa hodana joodaad hay cimraan hay aragtidaa soo kobay aada waa mahadsantaan markaan ka hadalno somalilan heshiiskay gaartay waxaan dhihi karnaa waa xaqdaro sababtoo ah heshiiska hadda maalilood la gaaro waxay ahayd in soomaaliya somalilan ay wada heshiiyaan horsocodkii ay hor wataan ay dhexmari jira marka waxaan qabaa marka in somalilan ay ka bari wato sababtoo ah waxaan dhihi hadda inay ka gooda haddaan xasuusano kuwa maxaahay qaatumo somalilan in ayagana soo afjiro sababta afjiro waxa ku dhaa waxaa waaye inay haddii maanta ay dhacdo in etoobiya dhulkeena ay ka samayso degad dhibaato weyna lagu noqon karta marka waxaan aaminsanaha somalilan haddii heshiiskan wadahadal lagu waayo in ayagana lasoo afjiro sababta waa ku dhaan waxaa waaye in mm, somalilan waa khaatuma iska celin weyda marka loo firsho soomaaliyana iskama celin karto marka waxaan qabaa hadii lagu waayo wax af ah, ah, garasho lagu waayo waxaan qabaa in soomaalia dowlada soomaaliya awooda isticmaasho sababta madaxweyneha ka dhawaajin waxay somalilan madaafi waxba lagu garaaci doonin sababta uu dhahay in wadahadal inta soddon sano intaan kala maqan wadahadal ayadoo dha marka waa madaxweyneha wuxuu doonaayo waa inuu inuu ka tanaasula waayo sababto waxaan ku dhaha maxaa waaye heshiiska hadduu mar haddana eh, etoobiya ay eh, dhacda inay aada umasantasidoo kale saaxiib dhegeysta kale qad ku jira soo dhawo cabdulaahi walaal waa dhawaa walaal magaci halkaa joogto hay saaxib hay aragtidaada soo koob yani kulley aragtida haddii aan soo koob waxaad moodaa heshiiskii wada gaarin etoobiya iyo somalilan waxaad moodaa in ay dhib ku tahay madax banaanida umada soomaaliyeed waana wax laga dhidhiyay marka shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxaan dhihi lahay dee waanaan garab istaagnaa dowladeyna waan u muujinaa garab istaag aan muujinaa wadaniyad waana inaan ka dhidhinaa waana inaan isku daynaa wadiiqad kasta oo etoobiya aanuga aarsa karno inaan ku dhaqaaqnaa xataa waa inaan isku daynaa aan ku fikirnaa maadaama dalkan masar iyo etoobiya aan ognahay inuu ka dhexeeyo khilaaf dhanka webiga niilka waa inaan isku daynaa masaarida garab military xataa inaan weydiisano isku daynaa masaarida in garab firno Ah, yani waxaa ula jeedaa <laughs> eh, maadaama etoobiya eh, cadaadis uu masar iyo suudaan uu ka haysto in anagana dhankaasaa culeys ka saarno micna ah, ha sababta waxaan dareemi karnaa masaarida marar badan waxay isku dayda masaarida etoobiya inay weerarto oy eh, meeshan gacankan mid ay isku dayda inay weerarto wadiiqad ayuu martay weyd waayo etoobiya xuduud ma lahan badan etoobiya xataa waxay ku fikirtay badda cas iyo badooyinka indiya ka samaysato military si ay etoobiya ugu duusho marka waa inaan saaxiib ka dhigana anaga masaarida si aan etoobiya ugu cadaadinaa dowlada soomaaliya somaliyeed dee waa inaan arrintan ka dhidhinaa mana aan wax la qaadan karo in jiritaanka ummad madax banaanideeda taas la gaaro waayo etoobiya dana aan weligeeda waxu soo jireena wax hadda ay bilowda maahan waqti kasta waxay ku sikri jirtay in ay bas marka go-aan ku somalilan ee heshiis ay la gasho arintaas ma wax la qaadan karo aada umaadsantaa saaxiib waa ku mahad celinayaa dhegeystahaas aada u mahadsan yahay dhegeystaha kale ee khadka ku jira ayaan isagana bal fursad siinaya si uu aragtidiisa uga dhiibto qodobkeena dooda ee ah ee sida ay dhegeystayaasha u arkaan heshiiska addis ababa ay ku gaareen somalilan iyo soomaaliya oo ay somalilan sheegteen qayb ka mid ah badda soomaaliya ay ku iibisay dhegeystaha khadka ku jira soo dhawo ha soo dhawo magaci halkaa Eh, sidoo kale haye aragtidaada noo soo koog waxaa wax aada loogu xumaada waa etoobiya saacadan anako awoodeen in waxaawaay nasoo damacdo waa garta ka sheeka doontaa ilaa marka soomaali hamidooda ilaa mooqif uu dam hmm, dhegeystadas waa ka xumahay qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fursad siinayaa hallo dhegeysti hallo dhegeysti haye deeq haye aragtidaada noo soo koob aragtidayda haddaan soo koob waxaan leeyahay aniga horta marka ugu horeysa muuse biixi iyo madaxweynaha soomaaliya hadda dhow ay waxay ku galeen heshiis eh, jib eh, maxaa la dhahaa jabuuti muuse mm. biixina wuu la wajiireynaa saas horta waxaan ka leeya muuse biixi midda labaadna waxaan leeyahay soomaali waxaa la gudboon inay ka dhiidhiso ay dulkeeda diido inuu gumeysta qabso qabsado ee etoobiya hadday bad naga qabsato waxaa dalka dalkao dhanna inay yani nooga soo duurayso ciidamo u diyaarsanaysa meesha ka muuqato in la diido madax iyo shacab inta ka dhexlaba in la diidan aan qaba aniga ciida soomaaliya soomaaliya iskale soomaalina kale ma saarnay gumaysta ayama kala saarna alle hala midoobo aad aada maasantaa deeqa aragtidaada waa kaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan isagana fursad siinaya balsi uu qodobka dooda uu aragtidiisa uu inoola wadaago alo dhegeyst soo saaxiib raadiaa iska ay magacyaalkaa joogta haye eh, aragtidaada noo soo koob adigu maasan raadiyaa iska demi ama iska fogey alo salaamu calaykum waaleykum salaam waraxma kulmiye ayaa khadka toos ayaa ugu jirtaa barnaamijka marka aragtidaada bal nala wadaag sidee u aragtaa heshiiska somalilan iyo soomaaliya ee adisababay ku gaareen waxaan u arkaa dalkeena soomaaliya bahalaha soo socda maanta etoobiya badaheena iyo dikadaheena inay shaaqsato kamara gooniya ku yeelato wax loo dulqaado karana maaha adduunkana maanta afkaa lagu dagaalamay hub laguma dagaalamo waa in laga dhiidhiyaa waa afka iyo atika iyo isha meel walba laga hayaa maanta anaga etoobiya waxba nagama dhacaya bad kuma heshiinana dhul kuma heshiinana darisnimo keliya ku heshiinana waa loogaa wixii laysla soo maray maadaama maanta maamulka ayer tabarta dare musabic uu gartay badda xabashi iyo amxaare u gacan geli waa inay inaguna meel walba ka daloolina hargeyso calanka laga taagaado iyada dhanba la burburiyaa gartay marka maxaa ka filaysaa dhanka madaxda sare ee dowladda oo saacadaha soo aadan go-aamo laga filaya arrintaas ay ka qaataan go-aan noocee ayaa la fili karaya is in etoobiya laga qaato etoobiya waa in safaaradeeda la baaciyaa safaaradeedna lasoo baaciyaa ciidamadooda la saaraa waa in horta xanuun la tusaada waa horta jirku dabqadaa waa in lafaadhii ka yimaada waa safaarada loo jaraa xidhiirka loo jaraa u-eka lagu lagu cambaareeyaa ciidan lagu cambaareeya in alla intii loo dacwoodo waa in dacwo la geeya waa in midka yar iyo midka weynba la qayliyaa waa in dhibka la tusaa xanuun dhulku inuu dhul soomaaliyeed yahay hantidu hanti soomaaliyeed tahay waa in la tusaa waa in la tusaa muuse inuu sagaashan iyo kowdii oo kala marayo oo uu burburo waqooyi galbeedna burburiyey wadankiina uu gadanayo oo dhaqaale raadisaya waa in la tusaa caalamka aada u mahadsantaa saaxiib waan kaaga mahad celinayaa dhegeystahaasna waxaa uu ka mid ahaa dhegeystayaasha aragtidooda ka dhiibanaya qodobkeena dooda ee ugu dambeeya ama qeybaha dambe ee barnaamijkan ku egeynay oo la xiriira heshiiskii shalay adis ababa ay ku gaareen dhinacyada somalilan iyo sidoo kale jabuuti iyo aan iraada oo ay somalilan ay sheegtay in qayb ka mid a ah badda soomaaliya etoobiya ay siisay si ay ictiraaf uga hesho barnaamijkana guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qodobka dooda dhegeystayaasha ay u suurtageli weysay waan uga cudur daaranayaa barnaamijka wakhtigiisa naga idlaaday awgeed dhegeystayaasha kale ee nala socday barnaamijka dhegeysanayay iyo kuwa nagala qayb qaatayba iyagana waan u mahad barnaamijku barnaamijka waxaan kusoo gunaanadaynaa mid ka mid a heesa ay ku luuqeyso allahu naxariista xaliima khaliif cumar magool gaar ahaan heysta dhirta xididka hoosa nabadgelyo